bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii lixdanaad ee ka mida min riyaad الصaalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin slى اllah عalayh وalih wslm wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaa wuxuu yidhi qara'a rasuulu اllahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu akhriyey maalin maalmaha ka mida yowmaidin tuxaditu ahbaaraha maalinkaas ayay dhulku ka sheekayn doonaa warkiisa dhiibi doona allah subxaanahu wa tacaala u makhraati kici doona riwaayadii axmed qara'a rasuulu اllahi sala allahu aleyh wasalam haadihi اlaaya rasuulku wuxuu akhriyey hadihi اlaaya ayaa ku yimid fii musnad axmed bni xambal raxmat ullaahi tacaala calayh maxaa yeele mararka qaarkood aayad ka la sheegaa waxaa loo jeedi karaa suuraddii oo dhan laakiin riwaayada axmed waxay faa'iidaysay nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddan buu akhriye mooyeene ma uusan akhriyin suuradii zalzala dhammaanteed yowma idin maalinkaas tuxadiu waxay ka sheekayn doontaa way sheegi doontaa dhulku uu sheegi doonaa akhbaaraha warkeedii bay dhiibaysa uma qaala subanu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna ma ogtihin muslimiina ma akhbaaruha warka iyo xogta dhulku iyo ciiddu ay dhiibi doonto wuxuu yahay miyaad garanaysaan qaaluu waxay dhaheen saxaabadii nabiga markaa la joogtay allahu warasuuluhu aclam allihii rasuulkiisaa u ogaal badan aclamtaasi afcalka looma jeedo waxaa uun loo jeedaa muطlaqu اlcilmi allahu aclam maaha anagu waa ognahay laakiin adaa naga aqoon badan ma ahee alliya rasuulkiisu umbaa garanhaya wey rasuulka caalim bihiyaa ku ah wey akhbaarta rasuulka caalim bihaa ku ah ilaahay baa garanayaa loo jeeda ee ma aha allana waa yahay rasuulkuna waa yahay annaguna waa ognahay laakiin ogaalka alle iyo rasuulka naga badan ma ah afcalu tafdiilku ma aha calaa asliha huna waxay iska takoorayaan cilmigoo dhan bay iska takoorayan allihii rasuulkiisa bay u daynayaan maxaa yeele arrinku waa min umuuri اlghayb waa arrin haybi ah qaala suban wuxuu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam faina ahbaaraha dhulka warkiisu waxaa weeye xogtiisu an tashhada inay mara kacdo calaa kulli cabdin addoon kasta ay ku mara kacdo aw amatin ama addoon kasta bimaa shaygiiba dhulku ka marakacaya camila uu sameeyey addoonku ama addoontu ay samaysay calaa dahrihaa dhulka dushiisa oogada dhulka wixii lagu sameeyey ee ka dhacay ayuu dhulku soo gudbinaya taquulu waxay odhanaysaa camila kada waxaasuu sameeyey wa kada iyo waxaas yowma kada wa kada maalin heblo iyo maalin heblo saacaddii daqiiqadii maalinkii sanadkii bishii bay dhulku sheegayaan iyo falkii aad samaysay soomaalidu markay ka hadlahayaan oy waxaan laga baxsan karin ama aan xal lahayn ay ka hadlahayaan waxay odhanhayaan maradii baa igu gubatay maradii baa gubatay maradaadu haday ku dhibto ama xogtaadu dhiibayso waxaa weeye meel oga baxsan kara ma jiro dhulkii iqaadi waayey dhulkii ila dagaalamaya hadii marka dhulkii iyo ciiddii iyo turaabtii macaasida lagu samaynaya ay kugu marakacdo haddee xaalku waxaa weeye waa xaal aad iyo aad u adag weeye oo guracan nabigu wuxuu idhi fahaadihi maraatikacas shahaadaadkaas oo dhulku marakacay ee uu sheegayo waxaad samayse xumaana iyo waxaad samaysee wanaag ah halkaasuu maalinkaa ku tukaday halkaasuu sadaqa ku baxshay halkaasuu ummadda khayr ku faray halkaasuu xuma kaga reebay saacadda inta maalin heblo wanaag iyo xumaba dhulku waa ka marakacaya fa haadihi ahbaaruha midaasaa warka dhulka rawaahu tirmidi baa wariye xadiidka wa qaala xadiiun xasanun saxiixun hariib sidaasuu yidhaahdaa tirmidi nusadiisa laga yaaba nawowi nusadu ka haya tirmidi baa laga yaabaa xadiiun xasan basa inay ku qoran tahay laakiin laba goor buu tirmidi xadiidka soo celiya axwaa lqiyaama buu ku keenaa wuxuu kaloo ku soo celiyey kitaabu tafsiir waa ku soo celiyey labada meeloodba nusada catiiqada waxa ku qoran hada xadiiun xasanun saxiixun hariib waana sida ibnuljawsi uu soo guuriyey fii dami اlhawa uu ku soo kadalika almanaawi fii kashf اlmanaahij buu ku soo guri wakadalika cabdulxaq اlishbili fi اlaxkaam اlwusطى wakadalika zaylaci fi takhriij axaadiid اlkashaaf culummada marka badankood tirmidi ka soo guriya xadiidkan xukumkuu saaray waxay soo guursheen hada xadiiثu xasanu صaxiixu hariib nusada tirmidi baa laga yaaba marka nusada nawowi baa laga yaabaa inay xasanan ku gaabsatay xadiidkan marka muxaqiq hoosta wuxuu leeya waa xadiid sanadkiisu daciif uu yahay sanadkiisu waa daciif waa sax nin la yidhaahdo yaxmnu sulaymaan almadani abu saalix ayaa ku jira oo daciif ah oo daciifa ah, xagga xifdigiisa sulaymaan afan yaxmn abi sulaymaan almadani abu saalix ayaa ku jira alraawi can ilmaqburi can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can rasuuli lah sal l slm ninkaasaa ku jira waxaase u malaynayaa tirmidi xukumka uu saaray xadiidka marka la eego inuu u haysto yaxyahaani inuu yahay yaxya bn abi sulaym yaxya bn abi sulaym abu balj alfazaari alkuufi alwaasiti inuu ninkaa yahay asaguna maqbari waxbuu ka wariyaa saciid bn abi saciid almaqburi waxbuu ka nin iqa ah sidaa raajixa ah saalixu lxadiidi laa ba'sa bihi yaxya bn maciin baa abu xaatim الraazi wuxu uhi waa saalixu اlxadiiثi laa ba'sa bihi kadalik ibnu sacd fi الطabaqaat nasa'i daara qutni iyo akaru ahli اlcilm sidaasay yidhaahdeen bukhaari baa laga soo guuray inuu yidhi fiihi nadar anugu xukumkaas ma helin laakiin waa la soo guurshaa calaa ayati xaal ninkaasoo iqa ah oo isku dabaqo dhacaan oo isku sheekh wax ka wariyaan ayaan u malaynayaa tirmidi inuu u haysto inuu wadaadku yahay bidaliil xukumka uu saaray xadiidku ma qaadan karo xukumka uu saaray sanadku hadduu yahay yaxya bn abi sulaymaan almadani uu yahay tirmidi sidaa waa ka aqoon badan yahay waana ka xukum daqiiqsan yahay taasi waa masala masale labada keenaysa waxaa weeye wadaadkaas yaxya bn abi sulaym la yidhaahdo alfazaari alkuufi alwaasiti xadiidka wuu wariyaa qudhigiisuu wariyaa can saciid almaqburi buu ka warshaa can abi hurayrata min riwaayati shucba siduu soo saaray alkhaiib albaqhdaadi fii taarikhi baqhdad wakadalika alasbahani fii taarikhi asbahaan idan labada qariino xukumka tirmid uu saaray culayskiisa iyo ninka qawiga oo xadiidka wariya min ariiqi shucba ka wariya marka la daliilla looma hayo tusaya ninka dariiqa ku jira inuu yahay yaxya ibn abi sulaymaan almadani ibn abi sulaym madani waa nin daciifa ama ibn abi sulaym ibnu sulaymna waa la yidhaahdaa ibn abilaswadna waa la yidhahdaa abubalji baa loo yaqaanaa tirmidi dhowr gorbuu ka warsha xadiikiisana wuu saxiix yeelaa marna wuu taxsiinayaa xagga darajadiisuna waa nin aad iyo aad u xoog badan calaa yati wadaadkaas yaxna eh, sulaymaana waa la mutaabiceeyey waxaa mutaabiceeyey nin asaga ka xoog badan oo la yidhaahdo yaxya ibn abi sulaym alfazaari alkuufi alwaasiti oo nin eh, iqa ah riwaayadiisa eh, ragga ka qaadanhayana wax dacfio weyn kuma jiro xagga kale wuxuu leeyahay laba shaahid buu shaahidun min anas ayuu leeyahay cinda albayhaqi fi shucab iimaan wakadalika shaahid labaadoo rabiica nin la odhan jiray saxaabi la odhan jiray baa asaguna xadiidka laga warshaa aljurashi marka rabiica aljurashi sanadkiisa waxaa ku jira ninka rabiica aljurashi abaraani fi lkubraa buu ku wariya mucjam alkabiir cafwan yuu ku wariyaa sanadkiisa cabdullahi ibn layaca ku jira cillo kale ma qabo ibn layacana waa nin iqa ah iyo meehe waa aw saxiixun fi lmutaabacaati wshawaahid baa laisku hayaa xadiidku biariiqayhi wa bishaahidayhi waa xadii xasana calaa aqali taqdiir hadduusan saxiix noqonaynin macnaha uu marka ka hadlayana salaf badan baa ka hadlay qur-aankuna si guud buu u tilmaamay oo dee aayaddan a kugu daliila nabigu u fasiray marka sidaasaynu kaga tegaynaa marka ood aakharo u baxsataan oo shaahid khayr idiin noqdo ku dadaala goobta aad joogto wanaaggeeda ha isku hadlaynin bay salafku odhan jireen goob aad joogto wanaaggeedu hadduu wax tarayo nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam oo goobtii u khayr badnayd joogay ayaan la kulmeen wuxuu la kulmay jannou ku noolaa nebiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam wuxuuna la kulmay waxaad ogtihiin qur-aanka la sheekeeyey marka goobaad joogto wanaaggeeda ha ku kadsoomin waxay kaloo yidhaahdaan cibaado badan ha ku kadsoobin furaha lagaa qaadi karaa ibliis baa waxaa la sheegaa inuu ahaa makhluuqaadka kuwa oogu cibaado badan waagi dambe wuxuu ku dembeeyey iyo ilaahay inuu caasiyey oo u gaaloobayna waad garanaysaan ibliis cilmi badan ood leedahay ha ku kadsoon bay yidhaahdaan salafku bilcaam ibnu baacuura ninkii la odhan jiray ee cilmiga badnaa waagi dambe waa kii insilaakhay qur-aankuna suuratu caraaf lagaga sheekeeyey ee soomaalidu way yaqaanaan balcan baacuuri hal bacaad lagu lisay yidhaahdaan nin cilmi badnao cilmigiisu unsa anficin oo diinka ku tuntay oo kitaab baxooray oo janno kabooda markay miaal u rabaan asagay soo qaataan ruuxaad la kulantay wanaaggiisa ku kadsoomin bay yidhaahdaan salafku haddii ruux wanaagsan la kulankii iyo la dariskii janno lagu tagahayo nebi maxamed baa munaafiqiin iyo colkiisa aysa ku naargaleen la kulankiisa intay la kulmeen iyo maxay ka kasbadeen intay ku kufriyeen oo dariiqiisa ka leexdeen bay ku naargaleen idan goob aad joogto wanaaggeed cibaado badanood leedahay cilmi badanood leedahay dad wanaagsan ood la kulantay intuba ku kasoomine ilaahay ka cabsay salafku yidhaahdaa وcan abi saciidin اlkhudri radi allahu tacaala can qaala qaala rasuul اlah sal lay slam rasuulka ilahi wuxuu ihi kayfa ancamu sidee baan u raaxaysanaya oo adduunyada isu raacinaya oo markaasi aan si baraadliya aan u dhex joogaya wasaaxibu اlqarni malagii buunka loo dhiibayna qarnigu waa buunka waxaan la afuufay garid oo kale ah weeye waa buun aad u weyn oy salafku sheegeen ballaciisu iyo afkiisu intuu leegyahay cidu dhulba inuu ka weya labadiisa gees afkiisa ballanee makarafoon ahaanta somairka afka weyn oo kale saasoo kale ah geeskaa ilaa geeska cir dhul ka ballaadhan yahay markuu hal mar sii daayo waxaa nool naftiisoo dhan baa galay jiidayaa marka la afuufo maxaa ka dhacaya fasaciqa man fi الsamaawaati wاlarض ila man sha allah idan waxaa weeye buunkii saaxibu اlqarni waa israafiil waa israafiil sunnadaa caddaysay salafkuna hawshaa waa ku ijmaaceen wa saaxibu اlqarni ay wa saaxibu الsuur buunka kii hayayna qad iltaqama afka uu u ritay oo gashaday alqarna buunkii buu afka geliyo meeshii laga afubilaba afka ku hayaawo riwaaya xadiidku waliya waxanaa jabhatahu waxana jabhata wejigiisana uu foorashay marka wax la afuufahayo ama sidaasaa la yidhaahdaa ama waa lala foorarsadaa afkiina waa geliyey waana la foorarsaday wey wuxuu sugayaa amarka rabbiga ku sii da'a yani waa hawl khatar nabigu wuxuu inoo tilmaamaya qiyaamu saaca inay dhowdahay qarka loo saaraya wastamaca uu u dhagraaricanayo weliba alidna idanki oo ka sii daa oo afuuf ah mataa goortii yu'maru la amri lahaa binafqi afoofidda oo fayanfuqu u afuufo wanufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaat wey faida nuqira fi naaquur fadalika yowmaidin yowmun casiir fakaana daalika arrinkaa waxaad moodaa buuhi saxaabiga abi saciid ahaa haqula ku cuslaaday calaa asxaabi rasuuli illaah asxaabtii nebi maxamed ku cuslaaday saaxibu lqarni baabuunka afka ku haya oo foorarsaday amarka rabbigiibuu sugayaa riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan axaadiita baabka ku timid iyo aaaarta salafka sidii uu kor buu fiirinayaa carshuraxmaan indhihiisa waa taagan yihiin haddii la weyddiiyoo la yidhi maad marun isha laabtid waxaan ka baqayaa buuhi anoo isha laabay inuu amarka rabbiga soo dhaco oo xoogu xurmad darra meesha ka timaado saasuu indhaha u taagaya waana la foorara waa sugahaya maxaa yeelay maqalka ishu waa isla socdaan saa darteedba waxaa la yidhaahdaa indhaha wax laga maqlaayo dhagaha wax lagama dhagaysto bidaliil ruuxuu hadlahayooo dhawaaqaya yaadan hadalkiisa maqlaynin si fiican hadaadan danaynaynin xagganaadan dhowraynin ruuxaad dhowrayso ayaadan hadalkiisa si fiican u dhuxdaa ood u fahantaa marka ish iyo dhegtu wayna isla socdaan ninka laakiin ku maqlahaye hawl kale ku mashquulsan ama ishiisu meel kale ay jirto hadalkanada aan danaynaynin aad kuu maqli maayo marka waxaa layidhi eh, nimay gaajahayso iyo nimay cadhahaysaba xantada lagama qarsado ninka cadhadu ay haysa isnidaamiska bahalka la waa isxoqaya asagaa isku maqan xisaabo kaleu ku jiraa waxba ma maqlo filin kalaa u daaran dhegtiisan taagan waxba u tari mayso fakaأna dalika haqula calى asxaabi rasuuli اllah midda kale saxaabadu waxay hawsha ugu cuslaatay waxay xog hayeen qiyaamadu waxay ku dhacaysaa dadka adduunka ugu khayr daran bay ku dhacaysaa inama taquumu الsaacaةu calى ashraari اlkhalq dad ilaahay xadhigiisa gooye oo diin ka tegey oo shareecada baalmaray oo kutubaxoora oo ahlu naar ah oo adduunka markaa hadheeyey baa qiyaamada lagu ridaa iyaamadibaa nabiga dhowna waa yidhi wardidinkuna waa sida haddaad islaamka soo gasheen saxaabadu waa hosh waa ku cuslaatay fa lahum rasuulku wuxuu ku yidhi waxba aha culayska iyo dhegataagga iyo indhataagga joojiye quulu waxaad tidhaahdaan xasbuna wa nicma alwakiil xasbuna allaahu wa nicma alwakiil culays markaad dareento awood iyo xeelaad adu malihide allah lagu cararaa warka nabigu joojiy bu indha waxaad tidhahdaan xasbuna wa nicma alwakiil xasbuna allah xasbuna waxaa nugu allah allah nugu filan weeye min axsabahu shayu idaa kafaah xagga carabiyadda min axsabahu shay shaygu markuu ku deeqo ee kugu fillaado ayaa la yidhahdaa xasbiga la yidhaahdaa xasbuna waxaa nugu filan weye kaafina waxaa weeye allah ilaahay baa nugu filan wa nicma alwakiil faciilkuna wa bimacnaa mafcuul wa nicma almuukalu ilayhi اlumuur weeye axad tale loo dhiibtana alla ugu wanaagsan ilaahay baa nugu filan annagu waxaan dhanaa rabbi tale ku filan reemiduguna waxay dhahaan rabbi tale badan kee wanaagsan kee xeel dheer ya ka badan miya oo dee mecdla nagaga dhaqaadan caawe almuhim annagaas yaa u dhow naska shareecada u dhow xasbuna allah allah nagu filan wey ka badan annagu meesha kuma hayno ereyga soomaaliga laakiin marka la eego ka badantaa wanaagsan watabisabaa xagga nusuusta haddii la eegana taasaa waafaqsan xasbuna wa nicma alwakiil alwakiil almuukalu ilayhi اlamr axad tala loo dhiibto ugu wanaagsan wey arinkaygii iyo taladayda allaan u dhiibta nicma alwakiil sidaasa laga wadaa alwakiil waa maxay waa mas iyo axadka loo tala dhiibtaa wakiil la yidhaahdaa faciilla hunaa waa bimacnaa mafcuul baana dhi waxaa laga wadaa almuukalu ilayhi alumuur sheekhnawwi soo gaabsada wuxuu ka tegey riwaayadii xadiidka dhammaystirtanayd xasbana allah wa nicma alwakiil cala allahi tawakalna intaasaa ka maqan tirmidana wuu keenaa wuxuu uga tegay ma garanay imaamku waa ikhtisaar ama nusadiisaan ku jirin wanicma alwakiil dhaha cala allahi tawakalna ilahay baanu tala saarannay isu dhiibnay dhaha rawaahu tirmidi oo xadiidka wa qaala wuxuuna yidhi tirmidi xadiiun xasan waa xadiid wanaagsan xagga luqawiyaadka alqarnu huwa asuur qarnigu laguu sheegay xadiidka lagu sheegay assuuru waa buunka waxa la afuufee buunka ah bunso lama garanhayo waa un weynay remiyigu buub ka siiyaan gees lo iyo gees biciid iyo wuxuunbaa laga hagaajiyaa waxaa ku fiican goodarka geesihiisi iyo biciidkii waxaasaa laga sameeyaa waliba ka goodarka ka fiican kuwa kale laya kan qalqalooca midka toosan ma sii fiicno huwa suuru alladii suurkaasuu qaala allahu tacaala rabbi uu ka yidhi wanufika fi suur wanufika fi suuri macnaheedu wanufika fi lqarn qarniga hadda laydiin sheegay weeye waa geeska ama buunkaas oo ilaahay abuuray goormuu abuuray samaawaadkii cirka maka la abuuray dhulbaa buunkaan rabbi abuuray markaasaa loo dhiibi israafiil kadaa fasarahu rasuulullah sidaasuu nabigu ku fasiray suurku inuu yahay qarniga qarniguna uu suurka yahay buu nabigu ku fasiray calayhi isalaatu wasalam dhowr xadiis baa macnaha ku yimid xadiiu abi hurayra wa xadiiu cabdillahi bni cumar ibn alkhaaab wa xadiiu cabdillahi bni camr bni caas saddexda xadiidba waxay tilmaameen inuu nabiga marka la wey maa huwa suur saxaabaa weydiisay nabi allow suurku waa maxay suurku waxaa weeye qarniga waa buun la afuufo malaku israafiilla uu hayo xilligu afuufayana nusuustu waxay tilmaantay aahaar asalafiya in jibraa'iil malaku jibriil dhanka midig ka taagan yahay miikaa'ilna dhanka bidix ka taagan yahay xilkaana asagaa haya xadiidkii cabdulahi bn camr caas ee baana ugu cad nin remiyi ah ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yihi yaa rasuul allah maa huwa suur wa nufika fi suur baa qur-aanka ku soo noqnoqotaye suurka nabi allow muxuu yahay nabi wuxuu qarnun yunfakhu fiih waa buun iyo gees la afuufi doono oo la suuxi doono haddana lagu celin doono oo haddana la dhammaan doono lagu celin laysu soo noolayn intaasoo sanana u dhaxaysa iskuma xigaa labada nafkhatayn arbaiina caaman baa u dhaxeeya nafkhatu sacqi iyo nafkhatu lmowt afartan sana u dhaxaysa idan hawsha ayada ah ee adduun in ragaqarka loo taagan yahay waa in loo diyaargaroobo wey nabigu wuxuu hawsha u tilmaamayaa ha isdhiganin haddaad hadda iska dhaadhicisa qiyaamadii ma dhowo adugu haddaad dhimato naftu kaa baxdo adduun sii jira maxaa kaaga qushi adugu oo kaa galay kullu man maata faqad qaamat qiyaamatuhu qiyaamu saacadaadu waa adigu dhimashadaada way geeridaadii ajashaadii madashaadii waa iska kooban tahay ayaama macduuda wey marka hadduu adduunku sii jiray iyo hadduusan jirinba cimri kooban baad leedahay qalaf markay kaa tidhaada naftaa yarta ana haddee xisaab baa kuu diyaara culays baa ku diray nin walba addoon walba naftiisaa ilaashada wey wacan abi hurarata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi saxaabiga qaala rasuulu lahi sal man khaafa man khaafa albayaata bay ka dhigan tahay ninkii ka baqa in la miro xero lagu galo habeennimo iyo mugdi la miro la wareemo la usdiga ka cabsada adlaja waa guureeyaa man khaafa albayaat afaamina qura an yaأtiyahum ba'suna bayaatan wahum naa'imuun caطaaء sulaymi yaa waxaa leey arbaciina caaman muusan seexanin afartan sano iyo taabicigaas dhinaciisa dhulka dhigi waaye gabadh yarow dhala yaa tidhi oo markaas foodley kuusanaya aabbo waxay tidhi dadku way seexdaane adugu maxaa hurdada kuu diiday yabnatii ina aabaaka yakhaafu اlbayaat buu idhi aabbahaa gabadh yahay wuxuu ka cabsanayaa in la miro oo isagoo jiifo nafta laga jiido adoo soo jeeda rabbi caabudaya oo ilaahay xusaya oo wardinaya oo alla xusuusan oon halmaansanayn oo wadda toosan ku taagan oo khushuucsan oo qalbigaadu qabow yahay hadday qalafkaad tidhaahdo waa way ee ariiq la yaqaano adoo khaafiloo bardoodamay ama macsiya ku jira hadii laga jidana da waa xisaab kale waa laba arrimood aad iyo aad u kala fog wuxuu idhi gabadhiiha warla'aan baa ku haystee aabbahaa waxaa goosha u diiday aabbaha wuxuu ka baqayaa in la miroo lagu gara xeradaya isagoo jiifa marka tii wey man khaafa ninkii ka cabsada in la miro ama dhibaato uu kula kulmo meeshuu joogo makaankuu joogo man khaafa albayaad kolba goobta aad taagan tahay haddaad ka baqda in lagugu dhibaatay maxaad samayn waad ka dhaqaaqi habeen baa wax ka baday meeshan haddaad barido in libax kugu galo col kugu galo daad iyo biyuqulqulhay ay kugu yimaadaan maxaad samayn waad ka carari waad guuraynaysa man khaafa albayaad ninkii ka cabsada in la miro adlaja waa guureeya niska horu socdaa duljadu iyo daljugu ama idlaajku waa asayru fi awal اleyl habeenka naskiisu horo la socdo wey waman adlaja ninkii guurayee meeshuu ka baqayay in lagu mirana ka cararana balaqa almanzila meeshuu ku nabadgeli lahaa buu gaadhaa wey almanzil gurigii buu tagaa waa hoydaa waa dheelmadaa meeshuu u socday buu gaadhaa wuxuu nabigu ka wada calayhi الsalaaة wasalaam ninka meeshii uu ka baqayo in lagu dhibaateeye ka carara wuxuu tagaa meeluu ku aamin noqonayo oo naftiisa uu ku aaminayo macnaha loo jeedana waxaa weeye ninkii ka carara macaasida iyo wadiiqaha xun iyo sharkii durubta ka carara muxuu gaadhaa inuu ilaahay caabudo hadduu ilaahay caabudana uu ammaan helaa qalbigaa u dega niyadaa u degta kalsooni buu helaa xagga rabbigay mala wanaagsan buu alla u qaadaya alaa ina silcat allaahi ilaahay badeecadiisu asilca waa almataac alaa ina silcat allahi ilaahay badeecadiisu haaliyatun waa qaali way qiimo badan tahay waa dhimbilo silcada ilahay waa maxay waa aljanna nabigaa inoo sheegi doona alaa ina silcat allahi ilaahay badeecadiisu laga iibsanayo aljannatu wey waa jannada rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan ayuu yidhi maxaa lagaga iibsan jannadu waa badeeco waa mataac iyo alaab la suuqgeynayo ilaahay baa inaga gadaya muxuu nagaga gadayaa hmm. janno maxaa lagu gataa alcamal saalix maxaa u aamustee janno waxaa lagu iibsadaa daaca ilaahay la caabudo ilaahay la adeeco camal wanaagsan oo subanoo lala yimaado lacag iyo shee laguma gato oo badeeca la gorgoriyo ma aha laakiin jannadu waa shay qaali ah waa ilaahay badeecadiisii wuxuu ilaahay idinkaga iibsanayaa khayr inaad la timaadaan lacagtu janna janno kuu goyn waa markaa hadde ku bixiso sadaqaysato masaakiinta siiso wadadii loo baahna aad ku bixiso adoo niyo wanaagsan iyo sidqii ikhlaas ku bixinaya rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan macnaa wuxuu leehay marka war adduunyo waxay ka dhigan tahay habeen nin jooga goob cabsiyeed oo dareen leh ninka goob dareen iyo meel afdhiigaa ah jooga iyo furin jooga uu ka guuraya waa ka cararaa adduunyahaas dhiganne ka guureeyo oo ka cararo ilaahay u dhowaad u nabigu le alayh isalaat wasalaam waadlaja biiskaani daali deelkoo la reebo daalkoo la reebo wax adlaja la yidhahda iddalaja aan la dhihin iddalaja aan la dhihin adlaja la yidhahda ilan labadu waa laba kala macne biiskaani daali waa macnaha waxaa weeye macnihiisu saara min awali اlleyl waman adlaja ay man saara min awali اlleyl ruuxu lugeeye ee guureeya habeenka niskiisa hore wاlmuraaduna waxaa weeye altashmiiru fi الطaaca in loo xanjeerto loo xadxayto ilahay in la adeeco atashmiir diyaargarow marada intii la duubay in guntiga kor la geysto oo shaqo loo diyaargarooba ninka hawl qaban waa xadxaytaa macawistu kor u qaataa sarwaalkuu laabtaa gacmuhu la laabani hawl buu gelayaa altashmiiru waa xanjeerasho iyo xadxaydasho fi aacati aacada ilaahay lagu dadaalo wallahu aclam وcan caaisha radi allahu tacala canha qaalat hooyadan waxay tidhi samictu rasuul اllahi sal ly slam rasuulka ilah hole baan maqlay yaquul yuxsharu الnaasu dadkaa laysu keeni dadkaa la soo bixin dadkaa la kuusi oo laysku keeni oo lasoo kulmin yowma alqiyaamati maalinka aakhiro xufaatan ayagoo cagacad oo kabala'aana xufaat waa jamcu xaafin waa ninka cagaha cadayn kab qabin shanta calacalooda iyo addimaha dhiganaya baabacda dhulka dhigaya curaatan qaaqaawan oon dhar la qabin curaad waa jamcu caarin ninka qaawanee murya gacanta ah calal jidhkiisu saarayn gankiisu ayaa caariga la yidhaahdaa yuxsharu nnaasu dadkii baa la keenayaa lasoo ururay yowma alqiyaamati maalinka aakharo xufaatan iyagoo qaqaawan cafan iyagoo kabala'aana maxaa yeelay adduunka maxaa timid adoo kabala'aanaa timid kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna sidii aad adduunka ku soo celinaya curaatan ayagoo qaaqawan dhar la'aanu mudhaya gacana adduunka waxaa timid wiil qaawan baa reerka ku soo biiray gabadhaan dhar qayn baa reer ku soo biirta caalla keena lagu leh sidii baa lagugu soo celinaya hurlan hanjafka ku yaallo balagtu kala wato jamcu aqral oon gudnayn hadda waa laydin guday waalidkiin baa idin guday xisaabta maalinkaad ka soo baxeen caloosha lagu soo celinaya hanjafkiiyo qundulkii baa la soo celin baasha intii la jiday la goyn jiray so garan maysaan baa la soo celinaya lab iyo dhadigba hurlan hanjafku ku yaallo balagtu ku taallo qultu waxaan yaa rasu hooyadan waa yaabtay hooyadan way yaabtay dadkii oo dhan rag iyo dumarba mid walba isagoon kaba lahayn oo qaawan oo jirkiisu dhammaystiran yahay ayaa adduunkii aakhare la keenaya qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrijaalu raggu iyo wannisaa'u dumarku jamiican dhammaan xaale ay yihiin yanduru bacduhum ilaa bacdin barhkood bar kale soo eegi maayo laysdaawan maayo iyadoo dhar qabaaba la isdayn waaye nabi allow iyadoo muriga gacan la yahay rag iyo dumar haddii bannaan layskugu keeno soo laysdaawan maayo hooyadan hooyadan hoosaashaay keenta qaala subun wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam yaa caaisha caaishoy almru arrinka qiyaamo aakhara hawsheedu ashaddu waa ka daran yahay waa ka culus yahay min an yahummahum inuu walbahaariyo ama ay daneeyaan daalika arrinka qaawanaanta cagacadaanta ah balakutaallida ah ruuxa meesha taagan ma qaawan yahay ma dhar buu qabaa ma kabuu qabaa ma cagacad yahay ma waxbaa ku yaalla waxaa eega oo garta ruux miyir qaba horaanna waxaa lagu soo yidhi watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid abadan ruux kanshalladan oo kibirsan oon isku oloolin oo batran mayaciibaa wax feerfeeriya hawlaheenna oo shaydaan ka faraxashay allaahuma sallim sallim allaahuma nafsi nafsi iyo ambiyadu leeyihiin ambiyadii baa odhanaya cid kale warkiiba jooji goormo marka lays eegaaba waa idinka sheegeeya hadda balaayo dhacdo inaan miyir jirin ninkii ilaa afmadow ilaa kenya la ordahayay waa idin sheegay darmuuska waa idinka sheekeeyey hadda ka hor soo celcelin maayo kugu dhacdo waa nimaa naqaano haddaba saaxiibanna nairobi jooga laakiin waa idinka qariye marka hawlo badan baa jira hawshu hadday maamadii la orada barkinta ilmaheedii moodaan idinka sheekeeyey ninka arkay baa anugu arkay ee yidhi heble hebel weeye waa dhow buu dhoofo inaga tegay wax badan baa jira balaayadu markay timaado waa la anfariirayaa waa la anfariirayaa waaba anagoo meel joogna laba kun isheega ma ahayd waagii dhibku ka dhici jiray kenya nairobi qaraxi weynaa ee goormay ahayd sagaahan iyo sideeddi annagoo maktabadda sigiska ku jira masaajidkiiska qaybta kore library ba marka manaaradda la fuulo soo garan maysaan annagoo ku jira yaan jigti maqalay gugti muraayadihii maktabaddaa qayban way daldalaaceen kutubtan way soo daadatay ninna la taagnaa saa intuu u kacay yuu dhulka ku dhacay markaasuu haddana boodoo istaagay mar damba waxaan idhi jilibkiisaoo munuxsanoo dhiig ka daada isma ogo isma ogo afar nin baan ayn baan u malayn saddex labaan hadda ku joognaa dhiiggii oo lowgiisa dilaacay oo isma oga dhibka ku yaalla markii dambe waa la kaxeeyey extrey baa la saaray raajaa la saaray waxaa la yidhi meeshan kuraankurta ah isha lowga ayaaba dilaacdaa la yidhi nabarkaa gaadhay ma ogo waa taagan waa ordahaya maxaa dhacay maxaa dhacay meel fog ba ka dooni waa toonka waxa ka dhacay arkaysee waagaadda ninkii nairobi joogen baa joogay islii loo fadhiyi waaye wax yaroo aadan sameeye wey hadda ogohaada hawlihii markay yimaadaan ma baa jirahaya ma ruuxan ruux fiirinhayo warkeeda joojiya ninka soomaaliyada isagoo saf dagaal ku jira jiib lagu soo riday qoriga dhiga cararana waa laydin sheegay ee layidhi waa sidee meesha dagaalkama jiree foostaa laisku ridayaa buuhi foosto muxuu arkay maarti muxuu arkay jiibkii maartiisii buu arkoo dee intaan leeg oo foosto gobol aad mooddo wuxuuhi meesha dagaalkama jiree foosto foosto wey waa cararayaabo qoriga dhigdibda lagu kari waa reeshalambood bu lagu kari waa dib dambe waa dhaqaajin waay waagii soomaaliya dagaalabayeen iyo etoobiya sabansabanka nin baa iiga odaya oo haddaba jooga islii almuhim waxaa weeye arrimuhu markay culus yihiin maan ma jiro miyir ma jiro waxma lama garto hooyada markay nabigu tiibuu u sheegayaa yaa caaisha caaishoy alamru arrinku ashaddu waa ka daran yahay min an yuhimahum inuu walbahaariya ama ay daneeyaan ama u culays uu ku haya daalika arrinka qaawanaanta ah. ma jirto ahamahu shay idaa axsanahu wactanaa bihi baa la yidhaahdaa markuu ku walbahaariyo ama aad u dhug leedahay loo dhug yeelan maayo hawshaas wa fii riwaayati riwaayo kale ku yimid almru arrinku ahamu waa ka walbahaar badan yahay min an yandura bacduhum ilaa bacdin barhkood bar kale inuu eego qaarkood qaar kale inuu fiiriyo isfiirya isdhugtaan hawshu way ka culus tahay hawlihii adduunyo iyo kuwii aakharo caaishu ha iskaga qiyaas qaadanin buu suubanuhu yidhi calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh hurlan soo ma aha bidammi alhayn almucjama la godo qoynka dhibicda la siiyey ay hayra makhtuunina wey hayra makhtuuniina ayagoon gudnayn oo siday ku dhasheen ah ayaa la keenaya ya hmm. hmm. tintiina looma sheegin sida lagu soo celinhayo nalooma sheegin laakiin nin foolxun ama bidaar leh ama hiiro ku taallo ama ciro leh ama madax jajaban aakhare iman maayo waa ladin dhammaystirhayaa nin madowna janno geli maayo maxaa jira waa lays wada caddaynhayaa ragcadcas baa laydinka dhigi oo carab ah ka daran nin gaaban ama tuurlena jannama tagaayo hee waa la istoosinhayaa xisaabaha waan gaari doonaa insha allah baab الrajaa wuxuu baab yahay alraja alraja wاlkhawf buu imaamku isdaba dhigay alkhawf wuxuu sheekhu u hormariyey nawowi wa hada waa min diqati waxaa weeye tartiibii lilabwaab waxay dhahaan wadaadduhu atakhliyatu cafwan altakhliyatu qabla اtaxliya shayga in la xarxardho oo la biladeeyo la qurxiyo maxaa ka horaysa hmm. dhibka meesha yaalla in laga saaro geedka mag la qorayo marka horta geedka la soo geyn waa la habayn haan baa loo hagaajin kadib baa la qurxina sharxu imanaya dhakhaatiirtu markay ku daaweynayaan marka hore horta dhibka jira ayay isku dayaan meesha inay ka saaraan kadibna ay daawo ku siiyaan ilaalisa caafimaadkaasaan dhib kale kugu imanin attakhliya shayga in la banneeyo oo laga guro dhibaatada meesha laga saaro waa qabla ataxliya tasyiinka iyo quruxda iyo naqshadda kursi hadda markaad samaynayso ama sariir samaynayso xarxararkeeda iyo qurxinteeda ka horeeya samaynta horraysa aarku harharxay in la xardho wuu dambaynaya abit ilcarsha uma nqush baa la horta sub horta wax jira ka kadib markaa xaradh oo sharax oo qurxi alkhawf buu sheekhu hormay lannahu waa takhliya cabsi markaad ilaahay ka cabsanayso khawfku wuxuu kaa hor istaagaa xumaanta xumaantuu kaa hor istaagayaa macsiduu kaa hor istaagaya cabsidu taas wey takhliya waxay kaa reebi tanhaaka alkhawfu yanhaaka can macsiyat اllah yanhaaka can اlmukhaalafa ama الrajaa isagu waa taxliyo wuxuu kugu xambaarayaa inaad daacad badan la timaado maadaama aad quu darayn ood rajaynaysa inaad janno gasho hadda u shaqaysaad dhihi u shaqayso maadaama aad rabto in ilaahay kuu dembi dhaafo towbadeedii la imow alrajaau yabcaثu calى اlcamali wاlkhawfu yabcaثu calى tarki اlmukhaalafa marka alkhawf saasuu sheekhu u hormariyey rajaana ogu xujiyey alrajaa waa inaad adoo shaqaynaya shaqadii aad khayr ka filato wey alrajaa waa khayr filasho dukaan baad hagaajisay waad buuxisay kedhad baad ka bixisay maxaad rajaynaysaa ilaahay inuu khayr kaa siiyo ribix iyo adduunyo kaa siiyo hada huwa araja islaam baad guursatay kharash baad bixisay waa dadaashay waddadii loogu talagalay baad martay ilahay inuu awlaadkaasiyaad rajaynaysa beer baad qardaysay waad islaaxisay waad abuurtay waxaad ka rajaynaysaa allah inuu kaa siiyo badar iyo dalag wanaagsan alraja waa maxay waa maxabo iyo camal qalbiga oo kugu xambaaraya inaad shaqayso khayrna aad rajayso waa khayr filasho wixii aad samaysay baad khayr ka filanaysa shayga aad la timid baad khayr ka rajaynaysa hada huwa arajaa ruuxu muslimka ilaahay buu caabudi salaad iyo soon iyo xaj iyo qur-aan akhris iyo wax walbo khayru la imanaya wuxuuna rajaynayaa ilahay inuu ka aqbalo wuxuu rajaynayaa inuu naar kaga fogaado wuxuu rajaynayaa inuu janno ku galo hada huwa arajaa ama tamani waa maxay tamani waxaa la yidhaahdaa waa inaad khayr filato adoon aan far qaadin adoon tilaabo qaadin adoon far dhaqaajinninba waxaad filanaysaa inuu khayr rabbi iska kaa siiyo tobankii intaadoo raashin aad iska sugaysa adoon beerba u dhaqaaqin awlaad labaiyo toban wili laba-iyo toban iyo gabdha labaatan iska rajaynaysaa adoon islaamba guursanin qur-aanka inaad xifdadu ka sii daysaad iska rajayn iska filanaysaa adoon weligaaba xariiqanin in lagugu shubo oo la arko iska daldalmahayaba taa maxaa la yidhahdaa tamani marka waa rajaaun maca kasal waa rajaaun maca alkasal can ilcamal ama alrajaa waa waa khayr inaad filato maca aljuhdi wاlcamal way kala duwan yihiin midna waa makri iyo khadiico min الشhayطaani والnafs midna waxa waa maqaam min maqaamaati cibaadillahi الصaalixiin wey ee ilahayna inoo diray yaan la isku khaldin qaal allahu tabaaraka wa tacaala ilahi wuxuu yidhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfir dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim nebi allow waxaad ku tidhaahdaa yaa cibaadiya aladiina asrafu alla wuxuu idin leeyahay yaa cibaadii idaafadu waa idaafatu tashriifin watakriim qur-aankuna cibaadii hadduu rabbi yidhaahdo oo addoomma rabbi isku aaneeyo muminiintun baa loo jeedaa gaala ma soo galaan gaala shuqulkuma laha idaafada noocaasa fii kitaab illaahi waa khaasatun biahli اlislaam yaa cibaadii addoommahaygiow aladiina kuwaasu asrafu ku xadgudbay calaa anfusihim naftooda ku xadgudbay macaasi ku dhacay duruub badan la yimid isharibay wax qulbay laa taqnatuu ha ka quusanina min raxmat ilah ilahi naxariistiisa wax walbooo dhacood la timaadaan oo macsiyi xumaan ah ilaahay naxariistiisa ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dunuubtoo dhan buu dhaafaa bitowbuu ku dhaafaa ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ay bitowba dunuubto dhan buu ilaahay dhaafa bitowba gaalnimo haddaad ku dhacdo ood ka soo noqoto ilahay waa kaa toobad aqbalaya shirki haddaad ku dhacdo ood ka toobad keento ilahay waa kaa yeelaya towbada ilaahay inuu aqbalahayo oo addoonku u toobadka rabbi uu aqbalayo waa shay macluum min addiini bidaruura ah waa masalaةu ijmaacan bayna ahli اlqibla lam yakhtalif fiiha inaani min ahli اlqibla ee ahlubidcu waxay yidhaahdaan ilahay waajib bay ku tahay wujuuba caqlin salafkuna waxay yidhaahdeen ilaahay asagaa isku waajib yeelay kataba calaa nafsihi raxm oo kale weeye ballan qaaday ee wax saaran ma aha limaada addoonku hadduu galo oo hadda aduu ruux kugu xadgudbo oo soo noqdo inaad ka yeesho ma inaad ka yeesho waa gobannimo inaad ku adkaysana waa albaabkuu furan markii hore maxaad dhibka u kaysatay wey isaaq may liindili qolyihi ree baydhabo marka hore maxaad tilaabo u qaaday wey markaad khaldamaysa xaggeed dhowraysa markaad dafdaf lahayd een dheh kalahaysa xaggeed u socotay kaa dhegaysan maad dhihi kartaa aniga adugu iilka aakharaa noo ballan ah bacafin mahayo laakiin waa la ammaanay cafiska laakiin haddaad min baab alintisaar ilaan daalim kugu xadgudba aad tiraad aad ka argoosatid oo halkaa istaagto waa baab kuu furan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa qur-aankiisa ku sheegay kitaabkiisa ku sheegay in addoomihiisu hadday toobad keenaan uu ka toobad aqbalayo innahu ilaahay muxuu u toobad aqbalayaa oo dunuubta u dhaafaya huwa alhafuur اraxiim waa alla dhaafid badan oo naxariis badan ayaddu marka waa arja aayatin fii kitaab illahi baa la yidhahdaa arja aayatin fii kitaab wadaaddaa yidhi aayadda dadka ahlu macaasida ahlu sharka ah aad iyo aad u rajagelisa waa aayaddan kow ilaahay wuxuu yaa cibaadi inaan innagu addoommo nahay ilaahina yahay ba ka hadashay boqor waxaa yaqaanaa axadka taagta darana liita inuu garab qabto uusan ku tiiganin cibaadii buu rabbiyidu addoommihii isagaa isu aaneeyey addoonkaaduna wuxuu kaa mudan yahay inaad u naxariisato ood u danqato ood wax tarto ku diganin asrafuu calaa anfusihim buu rabbi yidhiho aniga waxba idimedi yeelan wey idinkaa isku xadgudbo isbaaba'shay ninka naftiisa guracay ama isdilay in loo naxariisto oo loo gacan dabciyuu u baahan yahay warkaan isagaaba isdilay bal hala garab qabta wey ninkaa isaga isbaaba'shay ee asagu mididii isku dhuftay ee waranka isgeliyey ku kala loogu dari maayo warka inaga daayo wey nimanka soomaliya intay soo duuleen nin rageed ah oo hawlaha dagaalka ku fiicnaa oo la qaban waayey oo la keri waayey oo nin fiidhoon oo dhiiran oo si walba intii loo gadaa la qaban waayo maalinkii dambaa iyagoo reerkiisii iyo gurigu reerku deganaa ku soo duulay aman mahrib ah yoxaarka ninkiioo keligii taagan hubkiisana hayst oo dhegta saaleh hareeraha laga soo mara dhab baa la siiyey ninkii ciidanka wata wuxuu kan inaga sii dayaan la diline waxaa le hebeloo toban sanaan ku raadinayna si walba goob dagaal baannu ku kulannay foodaa lagu gelin waaye nin hayrkaa ah waa kulloodin waaye maantan adoo taagan baa lagu qabtisa wuxuu jiraa wuxuuhi kuwo dumaroon qabay oo saddex ah oo meesha deggan yaa waxaan bal ogaanhaya maanta intaan maqnaa inay iska farxasheen in kale oo islaayiyeen ile hawees la waa musiibe musiibo wey dhib badan baa ka yimaada carabtun waxay dhahaan addaratu mura waaba sideedaba mushkila taagan wey warkaasi marka wuxuu yidhi waxaan ka baqahay markaan dheelmado in muushin layga horkeero oo hebel baa hebla dishay heblaha kan madaxa haadhsatay uun maxtaraka iyo murno caawa aan hudad ladi waayo maantao dhan buu geeli iyo hawl reereed ku maqnaa haweenkii baa ka adag oo meel saaray ninkii ragoo dhan ba samriyey ka baqahaya ninkii abbaanduule ciidanka wata wuxuu yidhi kan isagaaba dhintay inaga sii la dilin way sii daayeen kan asagaaba dhintay adduunku ku cadaaban yahay inaga daayay dheh asrafuu anfusihim haddii la yidhi adugu naftaadi aad gowracdood isdishay in warankaa lagugu daro gobonnimo ma aha noogu dari maayo subxaanahu wa tacaala laa taqnatuu min raxmat illah ilahay muxuu naga reebay alqunuuطu min raxmat illahi wuu naga reebay wاnnahyu can الshayi amrun bididdihi ilaahay ha quusanin hadduu yidhi macnaheedu waxaa weye irajeeya oo khayr iga fisha ma tamise ma ah war naxariisdayaan laga quusanin haddii lagu yidhi waa maxay naxariisiya khayr iga fisha weeye in allaha yakfir dunuuba jamiicanna wixoo dhan bay fuuqfuuqsatay dunuuboo dhan buu ilaahay dhaafaa bitawbati bilijmac wuu ku dhaafaa haddii toobad la'aan loo jeedana waxaa dhihi waa caamun makhsuus dunuubtu rabbi dhaafaa ilaa shirki iyo kufri waxaan ka ahayn in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina huwa alhafuuru raxiimna waa tadyiil iyo faysalida aayaddu ah hawshaasu dhan rabbi wuxuu u ku tilmaaman inuu hafuur yahay oo raxiim yahay magacna waa u yahay tilmaanna waa u leeyahay iyo sifo ahaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu ihi whal nujaazi ila alkafuur whal nujaazi ila bacdu salaf waxay dhaheen almuminu yujza wاlkaafiru yujaaza fiirsada hadda almuminu yujza wاlkaafiru yujaaza yujaaza waa macnaheedu gaalku fartuu qaaday waa loo qabanaya wax loo dhaafi ma jiro furkaa loo buuxin dhiishaa loo gengimaya amaa muminku juza can xasanaatihi wayufaru can sayi'aati aw lasiyaati dembigaada rabbi waa kuu dhaafayaa khayrkii aad la timidna waa kaa abaalmarinaya ama alkaafir yujaaza xisaab culus shilinba shilin wax laguu cafin ma marka sidaasay slka u kala aadaan jamac min asl dhib ma lah wahal nujaazi ma abaal marinaa buu rabbi yidhi oo abaalkiisa fur moogu shubna ilalka fuurgaalnimo badana mooyeen ninka ilaahay ka banjoogoobay ee ilaahay ku gacansayday ee diinka lagu kari waaye ee khayrbeelaha kaa umbaa la abaal mariyaa oo xumaan lagu abaalmariyaa xumaantiisi baa xumaan loogu bedelaa ninka alla u soo noqda khalad baa ka dhacee ilaahay waxaa weeye laa yujaaziihi wainamaa yajziihi macnahaasi jamaca min aslf tilmaameen dhibba ma laha qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi markii laga qisoonayay qisada nebiyulaahi muusa iyo haaruun iyo wixii dhex maray fircawn iyo shayaadiintii innaa qad uuxiya ilayna waxaana loo waxyoodo ilaahay noo sheegay ana alcadaaba alcadaabu fii luqati alcarab waxay dhaheen waa alalam maca alihaana aliilaamu wa asalkiisu waa sidaa in lagu ciqaabo oo lagu dhibaatayo weliba adoo lagu dulaysanayo lagu eh, quursanayo lagu daraabayo ana alcadaaba cadaabku wuxuu ku waajibayaa oo u waajibaya oo la cadaabaya calaa man duul kadaba alla beeniyey akhbaartiisii rabbi wuxuu sheegay rasuulku sheegay diiday watawallaa can taacati illaahi ka jedsaday kadaba waa fi اlahbaar inagii tilmaano waxaa lagaa rabaa shareecadu inaad rumayso ahbaarsia wixii alla kuu sheego waxaasaa dhaci doona waxaasaa iman doona sidaasaa jirta sidaa ma jirto haa hawraarsan waa inaad tidhaahdo warkaa waa yeelay waa aqbalay waa run halkaa ku jara alla waa sidaa waa inaad aqbal waa inaad tawalligu waa maxay waa inaadan ka jeedsan wixii laguu dirood qabato calaa man kadaba ahbaar allah ilahay akhbaartiisa iyo axkaamtii ninka beenaya ay naar u waajibtaa iyo cadaab wa tawallaa ka jesa can طaacat اllah ilahay inuu adeeco u hogaansamo idan tawalligii waa maxay waa ka tegiddii طaacaadka takdiibkuna waa akhbaartii iyo caqaa'idkoo la beeniyo gaaladana loo jeedaa khawaarijtii mucsilada way deliishadaan aayaddan waxay u deliishadaan nin walba ilahay caasiya la cadaabahaya daliilla kuma jiro calaa man kadaba muslimiintu laa yukadibuuna allaha warasuulah marka kadabaa la yidhi bacda takdiima tawalli baa yimaada wa qaala tacaala ilahi wuxuu uhi waraxmatii wasicat kula shay naxariistaydu wax walba way deeqdaa naxariistu wax walba way deeqdaa si walbaa lagu caasiyey ee soo noqday naxariistu waa gaadhaa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam halkaa darsigu caawa inoo joogo